oo bilaha kale ka duwan ayaa ku jirta ramadaan markuu dhammaado bisha ku xigta shawaalaa la yidhaha bisha ka dambayda dulqacda koow tan ku xigto dulxija labo tan saddexaadoo ah muxaram af waxa waya saddex saddexdaas waa isku xigaan dulqacda dulxija muxaram tan kalena jumaadaa iyo sha iyo shacbaanay udhaxaydaa waa rajab afartaas bilood waxaa la yidhaahdaa ashhuru اlxurum bilaha xurmada laha la yidhaahda qofka xataa la dilaa dadka bilaha kale la dilay waa ka qatarsan yahay oo macnaha qofkii dilay waa ka dembi badan yahy fuqahada gabadha waxay dhahdeen xataa waa ka diyo adagi marka gaaladu waxay samayn jireen way ogaayeen afartaas bilood laakiin maadaamaysan dad ilaahay rumaysan ahayn oo xuduudda alle ilaalinaa waxay samayn jireen mararka gabal ayadoo lagu jiro bil xurma leh aa dagaal u dhaca dagaala maalan socday awal bil xurma lehaa soo geli waxay samaynayaan bishaas ilaahay xurmada siiyey inta xurmadii ka qaadaan oo bilan xurmo lahayn geeyaan xurmadaas ay bishan dagaalka wadanaayo ilahay reer hebela meel iska saarayna bishan haddow bishii kale oo aan xurmada lahaynay waxay ka dhigayeen bil xurmo leh haddana sanadka dambe waxaa dhacda tii ay xurmada u yeeleen iyo dagaal inay isku soo aadaan inta xurmadii ka qaadaanay mid ka dambayda geynaya ooy siinayaan xurmadii iyo magicii iyo wixii markaasaa sanadkii dhammaa fiiri bilihii mid walba sifadii alla siiyey sifaan ahaynay qaadato saasay u wareeji jireen sanadii tobnaad oo hijriyada oo nabigu sal اlahu alay waslm xajatulwadaac uu xajinaayey sanadaasay isku soo aadeen sidii alla u abuuray oo bilihii xurmada lahaa waxay ku soo aadeen kuwii alla ka dhigay siday iyagu iskaga daba wareejinaayeen oo mid uga qaadayeen mid u saarayeen oo mid uga qaadayeen mid u saarayeen sanadii tobnaad oo hijriyada oo nabigu xajiyey sal اlahu alay waslm sanadaas waxaa isku soo aaday bilihii ilaah xurmada u yeelay ah xurmadoodii ku soo aada say u soo socday sanadka kuwii kalena bilihii sidoodii kalay noqdeen markaas macnaheeda weeye qadista daara samankii waa soo wareegay waxadba bil xurmo la siiyo aan lahaynba siday saxda aheed uu ku yimid sanadkan sidii saxda aheed uu ku yimid sanadan ina zamaana waqtigii qadista daara waa wareegay ka hay-ati qaabkii uu ahaa yowma maalintii khalaqallahu alla abuuray asamaawaati ciharyaalka waalardu dhulka asanatu sanadu itna cashara shahran waa labiiyo toban bilood minhaa waxaa ka mida arbacatun afar afartoo xurumun xurmale alaaun saddex mutawaaliyaatun waa isku xigaan saddex waa isku xigaan alaaun waxaa la tirinaa waa mudakar waa shahrun waxaa la rabay inta lagu daro la yidhaha alaaatun lama dhihina alaaunaa la yidhi limaxduufi lmacduud maxaa yeelay shaygii la tirinayaa la xadfo aan lagu dhawaaqin mar haddaan lagu dhawaaqin dhib male markaa taada sidaasaa looga xadfo alaaun la iska yidhi riwaayadaha gabanla alaaatun oo sidii waxaaba ku timid qaacidada waafaqsaneed oo ta lagu dara alaaun saddex oo saddex bilood mutawaaliyaatun waa isku xigaan dulqacda bisha la yidhaah dulqacda wa dulxija waa muxaram muxaram marka sanadka muslimiintu muxaramu ka bilowdaa labada bilooda kalena sanadka kale sanadkay u dambeeyaan ah, waa bisha koob iyo tobnaad iyo bisha labiyo tobnaad sanadka muslimiinta muxaramu ka bilowdaa muxaramu ka bilowdaa marka dulqacda waa bisha koob iyo tobnaad dulxija waa bisha labiyo tobnaad sanadka muslimiintu halkaasu ku dhammaadaa muxaramna waxaa ka bilowda sanadka kale sanadka kalea ka bilowda saddexdaas waa isku xigaan warejabu mudarna iyo warejabu mudardhe alladii rajabka bayna jumaada wa shacbaan jumaadu aakhir iyo shacbaan u dhaxayda jumaadu aakhir iyo shacbaan rajabta u dhaxayda mudar waa qabiil carbeed oo quraysheed mudar aa la yidhi marka rajabti ayagaa loo nisbeeyey rajabta reer la yidhi sababtuna waxay taha la yidhi carabta kale si aysan xurmadeeda u ilaalin ay iyagu u ilaali jireen bishaas xurmadeeda aad ay u ilaali jireen ilaalin ka badan midda carabta kale ilaalido saasaa loogu nisbeeye la yidhi rajab mudar rajabti reer mudar aa la layidhi bilahaas marka afarta ah xurmay lahaayeen gaaladu xataa waa yaqiinaan welidaa saas daraaddeed gaalada bilaha ay isdhex mari jireen bilahaas ah sida badan xurmadaas waa ilaalin jireen bil xurmale haddii la gaaro oo aan bishaas lagu cayaarin oon xurmada laga qaadin dadku waa isku safrayaan labadii qabiiloo dagaalku ka dhexey waa isdhex maraya ninku ninka aabbihiis dalaya agtiisa mara mara taabana doole bil xurmalaha xurmalaha lagu jira igawa ha iska socdeen saas u taabmaa kii aadiisin hadduu soo maro waana gaal bilaahi calaykum xurmadii sidiiay u leeyihin sharcigaa xurmada u yeelay maanta ummaddeenna ayagiioo muslimiin oo bil walba ay dhiigga muslimku xaaraam ka yahay bishii xurmada laheed oo islaynaya maba kala yaqanin dadka qabaa'ilka isku laynaa bil xurma lagu jiraa iyo laguma jiro warba kama hayaan xisaabta maxaa yeele umaba ahan dhaqan sideeda waxaa wax lagu fahmaa waa dhaqan carabta iyaga dhaqanay u ahayd arrintu in la ilaaliyo bilaan xurmadooda laakiin fiiri annaga waa diinkayagii ka mid bishan in si gaara loo ilaaliyo maanta iyadiyo da fiiri dadkii muslimiin yihiin bilihii xurmada lahaa xurmadoodii qofka ku day maayaan islaamnimadiina ku day maayaan wax aada uga badbaadayda lama ah sow nasiib darra maahan iyo fadeex gaaladii way isku dayi jireen birahaas laakiin muslimiintu isku dayi maayeen waa arrin fadeexale marka bilahaas gaalada ma banaana dagaal in lagu bilaabo ma banaano gaal dagaal laguma bilaabi karo muslimiintu kuma bilaabi karaan bilaha laakiin hadduu soo weeraro iska celinayo soo ma jeedo ka warran marka muslimaana hadda isku bilaabaa bilahaas oo islaynaya ka waa nasiib daro aad u weyn oo la rabo in waxa weeyaan arrintaas lagu baraarugo bilahan dadka la baro oo bil walbaaba hadda muslim dhigiis xaaraan kaaye laakiin marka bil xurmada la gaaro laba gooru xaaraam ka noqona oo islaamnimadiina waa kaaga xaaraam xurmada bishana waa kaaga xaaraam arrintu waa sii weynaane dembiga aad gashaana waa ka khatarsan yahay bilihii kale marka in aad loogu baraarugo nabiga sal اllahu calay wuxuu yidhi ayu shahrin waa bishee waa bishii dilxija ile xajkaa la taagan yahay xajatulwadaa weeye waa waa bishii dilxija markaasuu nabigu yidhi ayuhaa ayu shahrin haadaa bishan waa kuma qulnaa waxaan idhi allah warasuuluhu aclam ilaah rasuulkiisa og waa yaqaanin bisha laakiin waa maxay iihaaran litafwiidi wa xusni اladabi laa yuclamu اlgaradu min asu'aali canhu waxay doorteen nabiga inay u bandhigaan jawaabta oo u daayaan edeb wanaag oo ay nabiga ka edab qaadanayaan iyo su-aasha ujeeddada laga leeyahaysan ogey hadday iyagu sheegaan oo yidhaahdaan waa bishii dilxija faa'iidadu intaasay ku gaabmaane laakiin nabigu markuu sheego intii ay yiqiineenoo bishu inay dilxijo tahayna waa sheegee faa'iido dheeraadana waa ku dara markaasay iyagoo yaqaanay ka edab qaadan jireenay dhihi jireen allahu rasuuluhu aclam ilaahiyo rasuulkiisa yaqaan si nabigunta u sheego faa'iido dheeraada ugu daro marka waxay doorteen nabiga inuu bandhigaan idibqaadasho sababtoo ma ay oga su-aashaan ujeeddada nabigu ka leeyahay si ujeeddadii loo garto ayay u kaadiyeen oo aysan iyagu ka jawaabin qulnaa waxaan idhi allah warasuuluhu aclam fasakata nabigu waa aamusay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu nabigu sayusamiihi inuu ku magacaabi doono bikayrismi bishiis bishaas magiciisii kayrkiis inuu ku magacaabi doono bishaas magiciisi uu iska lahayan u niqiin oo dilxija ahaa magacaan ahaynuba ku magacaabi doonahaan isiri siduu u aamusay qaala nabigu wuxuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi alaysa dalxija alaysa huwa shahrigu ah, ismka laysa waa shahrigi alaysa shahru dalxija ma wuusan ahayn bishaanu bishii dalxija saasuu ku yidhi qulnaa waxaan idhi balaa inuusan ahayn warkeedaa waa yahay qaala nabigu wuxuu yidhi ayu baladin haadaa magaaladan waa kuma aan joognaa waa yaqaani waaba magaaladay deganaayeen laakiin iihaaran litafwiid waxay doorteen inay nabiga u bandhigaan arrintii jawaabta wa xusni اladab iyo edab wanaag maxaa yeelay ma oga qaradka iyo ujeeddada su-aasha laga leeyahy si faa'iidadu soo baxdo waa ay ka gaabsadeen nabigayna u daayeen qulnaa waxaan idhi allaahu wa rasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa u aqoon badan magaalada fa sakata nabigu waa aamusay xataa danannaa ilaa aan u malaynay annahu nabigu sa yusamiihi beledka inuu ku magacaabi doono ismi magaciisii magacaan ahayn qaala nabigu wuxuu ihi alaysa huwa beldku miyuusan ahayn albaldata maka albaldata waa smu min asmaaءi maka magac magacyaalka maka ka mida wey albalda marka wuxuu hi alaysa alaysa huwa beldku albaldata maka miyuusan ahayn qulnaa waxaan idhi bala miyuusan ahayn warkeed badaa wuu yahay qaalana wuxuu ihi faأyu yowmin haada waa maalinkii tobnaad bisha dilxija maalinkay toban tahay wey markaasuu yidhi maantaan waa maalinma yoonkaan ayu yowmin maalin kana waa kuma haada oo kana qulnaa waxaan idhi allaahu warasuulu aclam iihaaran litafwiid nabiga inay u bandhigaanay doorteen maxaa yeelay su-aasha ujeeddada laga leeyahay ma oga si ujeeddada nabigu u soo baxdo ay nabiga u bandhigeen jawaabta qulnaa waxaan idhi yidhi allaahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa u aqoon badan fasakata nabigu waa aamusay xataa danana ilaa aan u malaynay annahu nabigu sayusamiihi yoomka inuu ku magacaabi doono biqayri ismi magaciisii qayrkiis qaala nabigu wuxuu uhi alaysa yowma naxri alaysa huwa yoomku yowma naxri sow maalinkii hilbaqaladka maaha maalinkii bishaa ay tobanka aheed oo udxiyada la qali jiray oo ciidda la tukan jiray war maalinkaas miyuusan ahayn maalinku qulnaa waxaan idhi balaa inuusan ahayn warkeed daayo waa yahay qaala nabig wuxu uhi waa kana marka qaradkii su-aashu waa kan wuxuu rabay nabigu sala allahu calayh wasalam markuu qalbigooda ku taqriiriyo ku sugo bisha lagu jiro xurmadeeda beledka la joogo xurmadiisa maalinka la joogo xurmadiisa oo ay yaqaaniin weynankaas qalbiga markuu dego oo ay soo xaadirsadaan uu rabaa shay kale oo saasoo kale u weyn inuu soo garab dhigo oo yidha kaasuna waa la mid hala ah ilaaliyo sidaad kan u taqaanaan kana u barta shay kaluu rabaa inuu ku shabaho saddexdan waa ay yaqaaneen xurmadood in lagu xadgudbaa inay halaag tahayna waa yaqaaneen hay saddexdan ay yaqaaniin ayuu shay lagu xadgudboo la fududaystay ku shabihi rabaa oo dhihi rabaa kanaa la mid ee kana sida aad kuwan u taqaanaan ood kuwan u ilaalidaan kana u ilaaliya inuu yidhahduu rabaa ilaa shay la yaqaana qofka wax loogu shabaha nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calayه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi faina dimaa'akum dhiigyaalkiinna wa amwaalakum maalyaalkiinna qaala muxamed waa muxamed ibnu siriin muxamed ibnu siriin wuxuu yidhi wa axsabuhu waxaan u malayn axsabuhu abibakr u celi abaabakrata saxaabiga xadiiska nabiga ka wari u celi oo muxamed ibnu siriin shiiqiisii ah oo uu ka maqlay wa axsabuhu abaabakra waxaan u malaynaa qaala inuu yidhi abubakra wa acraadakum inuu ku daran u malaynay ah. marka waxay noqonaydaa fa ina dimaa'akum dhigyaalkiinna wa amwaalakum maalyaalkiinna wa acraadakum sharafyaalkiinna calaykum korkiinna xaraamun xaaraamay ka yihiin ka xurmati yowmikum maalinkiinnan aad taqaanaano yoomu naxri ah sida xurmada uu leeyaho in lagu xadgudba xaaraan u tahay haadaa oo kan ah maalin fii beladikum beledkiinnan xurmadiisa oo kale haadaa oo kan ah fii shahrikum bishiinna haada oo kan ah wuxuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam dhiiggiinna inaad isdishaan inaad xoolaha kala dhacdaan ama kala qiyaamtaan amaad kala xaddaan inaad sharaftiinna wax iska sheegtaan isxamataan iscaydaan waxay xaaraam u tahay sida ay xaaraam u tahay maanta in lagu xadgudbo bishaan in lagu xadgudbo beledkan maka in lagu xadgudbo sidaas ay xaaraan u tahay ayaa waxaa xaaraan u ah muslimiintu inay isdilaan muslimiintu inay isdhacaan ama isxabaan muslimiintu inay iscaayaan ama isdaflagaadeeyaan maalka muslimka dhiigga muslimka sharafta muslimka waa idinka xaaraan waxayna xaaraan idinkaga tahay sida saddexdan xurmadooda aad u oo in lagu xadgudbaa ay xaaraan u tahay marka marka saddexdaasu calaykum xaraamu idinka yihiin ka xurmati yowmikum maalinkiinna xurmadiisa oo kale haadaa oo kan ah fii beladikum xaalad ku sugantihiin magaaladiinaan haadaa oo kan ah fii ymi fii shahrikum bishiinna xaalad ku sugantihiin haadaa oo kan ah maalinkan oo aad ku sugantihiin beledkan iyo bishaan siday xaaraam u tahay in lagu xadgudbo sidaasay xaaraam u tahay dhiig muslim maal muslim sharaf muslim in lagu xadgudbo wasatalqowna waad la kulmi doontaan rabbakum rabbigiin fayas'alukum waa idin weydii doonaa can acmaalikum camalyaalkiina inaad la kulmi doontaan acmaashiinana waa idin weydii doonaa waa idinka abaalmari doonaa marka u diyaargarooba ilaahay uga baqa ha la ilaaliyo dhiigga muslimka maalka muslimka iyo sharafta muslimka wasatalqowna waad la kulmi doontaan rabbakum rabbigiin fayas'alukum wuxuu idinka wax idinka weydiin doonaa can acmaalikum acmaashiinna alaa baraaruga falaa tarjicuu ha u laabanina bacdii aniga gadaalkay dulaalan badbaadiyoobay oo xaqa ka leexday dulaal waa jamcu daal mid baadiyoobayaa lagu jamciye dulaal ha u laabanina aniga gadaalkay badbaadiyoobay yadribu xaal uu garaacayo bacdukum gebelkiin riqaaba bacdin gobolka kale qoortooda baadi waxaa ah in gebelkiin gobolka kale qoorta ka jaro sidaasaa baadi lafdi kale waxaa ku soo arooray laa tarjic bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdi aniga gabalkay ha u laabannina gaalnimo gaalo oo kale inaad noqotaan oo aad qoorta iska jartaan maxaa yeelay in qoorta layska jaro oo la laayo dadka muslimkaa waa camal gaalo camal muslima camal muslima in muslimiin la laayo waa camal gaalee camal muslim iyo shaqo muslim midna maaha aan ilaahay dil ku xukumin inaad iska laydo adugu markaasuu nabigu yidhi salى اlahu alيه waslm alaa baraaruga liyuballiq ha gaarsiiyo ashaahidu qofka hadda xaadirkaaho i maqlayo xadiidkan iga maqlaa alaa'iba ka maqan oon joogin ah, qofka xaadirkaa oo xadiidkan iga maqlay ha gaarsu waa qofkii xifdiyey waxna aan ku darin waxna aan ku aan ka jarin waxna aan ku siyaadin ha gaarsi marka qof walba oo xadiidka nabiga maqla sala allahu calay wasalam waxaa laga rabaa qof kaloo muslimo walaalkiisa inuu gaarsiiyo waxaana la rabaa waxaad gaarsiinaydo wax aad hubtay inay tahay oo aadan nabiga ku been abuuran waxaadan hubin oo aadan baran oo aadan xifdin oo aadan sugin inaadan sheegin haddaad sheegto adu waxaas leedahay ilaahay caabud laakiin dembiga kaa soo gaaraya ka weyn cibaado kuu noqon mayda halaagay kugu noqeen marka wax sug oo hubso waxa aad hubtana gudbi oo gaarsii walaalkaaga kale nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calيه wasalam falacalla bacda man dad gobolkoodu waxay mudan yihiin yabluqu xadiidku uu gaaraa an yakuuna inuu noqdo owcan mid ka xifdin badan lahu lihaada alxadiidi xadiidkan min bacdi man dad gabalkood samicahu maqlay waxaa dhici karta qof iga maqlay inta qaado inuu xadiidka u geeyo qof ka si xifdi badan ah, waxaa dhici karta qofkii maqlay inta qaado inuu u geeyo qof ka faqiihsan oo ka fahmaaya axkaam uusan ka fahmin ayaa dhici karta sida lafdi kaleba kusoo arooray uma qaala nabigu wuxuu yidhi hal ballaqtu ma soo gaarsiiyey diinkii la ii dhiibay alaa baraaruga hal ballaqtu ma soo gaarsiiyey maa amaranii rabbii bih maa amaranii bihi rabbi wixii rabbigay ii amray inaan idin soo gaarsiiyo mafcuulka maxduufa alaa hal ballaqtu ey hal ballaqtukum ma soo gaarsiiyey maa amaranii bihi rabbi wixii rabbigay i amray oo uu yidhi dadka gaarsii mayni soo gaarsiiye saasuu ku yidhi maratayna laba maruu yidhi marka ayaguna waxay yidhaahdeen inaadana soo gaarsi iska daaya waadna soo gaarsiiye markaasaa nabigu inta farta ku fiqu yidhi allahuma sha ilaahu markhaati ka noqo inay qiran yihiin inaan gaarsiiye ilaahayow markhaati ka noqo ayagiyaa qiran oo kuwaas inaan gaarsiiyey inaan gaarsiiyey marka bilahaas in dadka aada loo baro xurmadoodana aada loo ilaaliyo sidaas wey rawa الbukhaariي can caliyin radia allahu canhu annahu cali bn abi aalib utiya waxaa loola yimid calaa baabi raxbati asagoo ku sugan banaanka kuufa raxbadu waa raxbu kuufa raxbana waxaa la idhahdaa araxba almakaanu lmutasic waa makaanka waasic ah la dhaha raxbada raxba waxaa la idhaahdaa almakaanu lmutasic makaanka waasic ah la dhaha raxba haddana almuraad raxbat lkuufa waa magaalada kuufa banaankeedii wey annahu cali bnu abi aalib utiya waxaa loola yimid calaa baabi raxba asagoo kuufo banaankeeda ku sugan albaabkeeda raxbada albaabkeeda isagoo ku sugan kuufa banaankeedii albaabka isagoo uga sugan bimaain biyaa loola yimi fa shariba waa cabay qaa'iman xaal yahay midkii taagan isagoo taagan uu cabay fa qaala wuxuu yidhi inna naasan dad yakrahu waa naca nacaa axaduhum mid ka mid ah yashraba an yashraba inuu cabo walxaalna uu cabo huwa qaa'imun isagu uu taagan yahay arintan ficilkaa u samaynaa dad cali wax ku bara dad wax ku bara wuxuu arkay dad oo nacayoo diidaya ayadoo la taagan yahay in biyaha la cabo markaasuu biyo inta loo keenay uu isagoo taagan cabay si loo arko ficilkiisa ficilkaa ka xeel dheer hadalka ficilkaa ka xeel dheer markaasuu markuu biyihii cabay uu haddana hadlayo u sharaxay sababta keenta isagoo taagan inuu biyo cabay isagoo taagan inuu biyo cabo faqaala wuxuu yidhi ina naasan dad yakrahu waa nacaa axaduhum mid ka mida marka ma sheegin dadkii uu arkay sababtoo ah qofka isaga in la ceebeeyo ujeeddadu maahan waa in xaqa la bayaaniyo marka dad qof qalad ku aragto qofkiina meeshaan joogo qof kaanan qalad ku arkay la dhihi maa ee sidii nabiga la yeelaaho war dadaa sameeya war xaalkoodu muxuu yahay sidaasu sax maahani sidaana saxa alale marka xaqiina waa la fahmaa qofkiina lama ceebayn ah, qofkiina lama ceebayn xaqiina waa la fahma oo waa la bayaanina marka famaa baalu qowmina lagu wadaa sida fiican waa saas mar mar oo aan la fahmi karinna waa la bayaanin hebelaa saas yeelay alaley oo nabigu mar waaba y waa yidhi ah, oo mar haddaan la fahmayn oon dadku si kale ku fahmayn haddee fahmidda ka muhiimsan qofka laakiin haddii la fahmaayo waxba qofka la sheegi maa ujeeddadu awal maahayn qof in la ceebeeye ujeeddadu waxay ahayd xaqa in la fahmo marka wuxuu yidhi cali bn abi daalib ina naasan dad yakrahu waa naca axadu mid ka mid ah an yashraba inuu biyo cabo walxaalna uu cabo huwa qofku qaa'imun taagan yahay wa inii anigana ra'aytu nebiya nabigaan arkay sala اllahu calayh wasalam facala qad facala xaal uu sameeyey kamaa ra'aytumuni sidaad ugu aragteen facaltu anoo sameeyey sida aad arkaydeenoo sameeyey oo ah anoo taagan inaan biyo cabay sidaas nabigoo yeelaan ah nabiga marka taas waa inay bannaanta waa inay bannaan tahay marka waa inay bannaan tahay xadiiskaana wax yar ku laabanno istaagga in biyo lagu axaadiis badanaa ku soo aroorto nabigu diiday sal اlahu calيه wasalam oo nabigu nahiyey oo uu diiday in istaag lagu cabo axaadiis badanaa ku soo aroorta xadiidkanuna wuxuu caddaynaa nabigu inuu ku cabay oo cali bnu abi daalib wuxuu yidhi sidaan anigu aan sameeyey nabigan ku arkay sal اlahu calيه wasalam muslimiintu intooda ugu badan waxay yidhaahdeen isma diidan axaadiista nabigu ku diiday iyo midaan ficlan uu u sameeyey waxaa la ysku waafajinaa diididda waxaa lagu xambaaraa nahyu tansiih macnaha waa laga fiican yahay waa nabigu sababtu istaagga ugu cabayna waxaa lagu xambaaraa libayaani iljawaas wuxuu dadka tusaayey inay bannaanta istaagga in lagu cadaa marka ficilka uu sameeyo istaagga ku cabayna waa waxa uu nabigu dadka ku tusay xaaraan maahan istaag lagu cabo qowlka uu dadka u sheego istaagayaan lagu cabinna waa laga fiican yahay w marka macnihii khulaasada waxay noqonaydaa istaag in biyo laga cabo lagu cabo laga fiican yahay waa laga fiican yahay laiska daayo khulaasadu saasay noqeen qofkii ku cabana xaaraan kuma saas wey marka khulaasadii rawa bukhaariyu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal nahaa rasuululahi rasuulka allah reebay sala allahu calayhi wasalam can shurbi cabitaan min fami lqirbati sibraarka ama qarbadda afkeeda laga cabo aw isiqaayo ama sibraarka qirba iyo siqaa waa isku mid waa maqaar biyaha lagu shuba jiray maqaar oo biyaha lagu shuba jiray ayuu ahaa maqaarkaas in afka inta la saaro biyaha laga cabo nabigu waa diiday sala allahu calay wasalam cilada ilaaha yaqaan laakiin culmada gabal waxay yidhaahdeen afku waa yarye afkiisu waa yarye waxaa ku jira looma jeedo waxaa dhici karta bahal inuu iska dhex fadhiyo afkaad saartay qaac markaasuu baalkii dalaq ku gela saasaa dhici karta haddii saas tahayna dhammaan weelasha aan loo jeedin waxaa ku jira sida caagadaha aan la caagad saddexlaad iska qabsato bahal dalad saasaa dhici kara culammada gabal waxay yidhahdeen maya weel wey wey maqaarkaada daad inta qabsato waxa weye isku sii daydo waxaa dhacda biyihii si xoog inta kuugu dhacan oo ku mergeto xataa inaad dhimato qaar waxay yidhahdeen waxa wey neer xidida yar yaraa jira jug jug biyaha isku siida xidida ku jarana ood qatar ku gasho waa dhici karta adugu cilooyin dhowrahay sheegeen culammadu waxaa dhici karta qaar waxay idhahan biyo aan loo baahnayn inay kugu tagaan waxaan weynanka badan kacadayda qadar aan loo baahnayn inaad ku tagto calaa kulli xaal waalcilmu cidallah cilada nabigu u diiday alla garanay laakiin waxaad soo qabataa nabigu waa diiday sal allahu alay waslm nabigu waa diiday imaam nawowi wuxuu uhi nahyigaas culummadu waa isku waafaqeen inuusan xaaraam ahayn nahyu tanziih maaha nahyu taxriim maaha ee waa nahyu tanziih inaysan xaaraam ahayne ay tahay waa laga fiican xaafid ibn xajar waa tacqiibi wuxuu yidhi itifaaqu sheegaya nadara ku jira ma sugna ijmaac ah, tan kalena wuxuu yidhi nabiga dhammaan waa diiday afcaashiisa afcaashiisa aa laga hayaa inuu isagu sameeyey oo u ka caday laakiin qowl ahaan waa diiday qowlkana miisaan badan iyo ficilka sababtuna waxay tahay cilooyinka ay ku cileeyeen culummadu dhammaan cilooyinkaas nabiga looga baqi mayo waa cilooyin aan nabiga looga baqayn saas darteeda waa inaan laga cabin afka ah, sibraar weyn ama qarbad weyn ama weel weynoo aan loo jeedin gudihiisa waxa ku jira weel aan gudaha loo jeedin waxa ku jira waa inaan biyaha afka laga cabina weel inta lagu shubto weelkaasa laga cabo saas wa an yamnaca rajulu ninku inuu diido qof aa loola jeedaa rajul imra'adii waa la qof aa loola jeedaa waxaa kaloo nabigu diiday wa an yamnaca rajulu qofku inuu diido jaarahu dariskiisa an yaqrisa inuu ku ama ku tallaasho khashabahu qoryihiisa fii daarihi gurigiisa iriya derisku xuquuq badanu isku leey nabigu wuxuu diiday sal اlahu alay waslm qoyska deriska kula ah oo booska kugu dhegan leh hadday u baahdaan inay tiirar ku mutaan derdigaaga inaadan u diidin iri xuquuqda deris isku leey ah, xuquuqda deris isku leey ka mid u baahday marar badan ah, geedaa lagu dhisan jiray wax markaas hadday sidii oo kale ugu baahdo oo u baahdo inuu gurigaaga tiir ama qori ku muto uma diidi kartid waa xaqii derisnimada ah, abu hurayra markuu xadiiskaa sheegay arkay dad qalka laalaadina isle xoolaha iyaga miyaa nalaku maamulale markaasuu yidhi maxaa dhacay waxaan arkayaa sunnada nabiga inaad dhibsaydaan wallaahi dhexdiinaan ku tuuraa garbahan in kaga rida ah, waa inan maqashiina sunnada nabiga sal la al marka xuquuqda darisku waa weynta sida la moodayo waa ka weyn Ah. waa ka weyn marka hadday u baahdaan shardina waxaa ah inaan adiga dhibaata kugu soo gaaray haddii derbigaa gudumaaya haddi iskaga mudto ha la dhihma oo adiga xaqaaga ina lagu xadgudba lama ogola laakiin wax aan adiga dhibaato kuu keenayn gurigaagii asagana wax u taraya hadduu kaaga baahdo uma diidi karti nabi waa diiday in loo diido sala allahu calayh wasalam wa an yamnaca inuu u diido arajulu qofku jaarahu dariskiisa an yaqrisa inuu ku muto khashabahu qoryihiisa waa jamac jamcu khashabatin weeye qoryihiisa ama tiirarkiisa fii daari gurigiisa fii daarihina waxa loo celinaaya waa rajulka laleeyahy waxadidin isaga qaara waxay u celsheen deriska oo waxay idhahdeen deriska ma dhihi kartid tiirarka ha ku mudanin derbigaaga taas macnaba ma leh isaga miyaa wax kaa weydiinaya derbigiisa derbigu asagu iska leeyahay ah, inuu tiir ku mutamiyo adiga ku weydiisana maya waxa laga hadlayo adiga derbigaaga waa ah, xadiisku waa macno ma yeelanayo markaas in la yidhahdo ha u diidin asagu booskiisa inuu dhisto ah, taas ma laga hadlaayo taas lagama hadlaayo booskiisa adiga wax lagaa weydiina inkastoo ayada lafkeeda aan aragno haddee daalimnimadu dadku hadday dulmigu ka bato fawdadana ay ku koraan ayada lafkeeda waa la dulmiga dadka fawdadu heerkaas waa gaartaa heerkaas waa ay gaartaa heerkaas waa ay gaartaa waxyaala aad la yaabta mararka gobolku soo maraa oodan islahayn banu aadam ka sultaan oo qoys dariska u diidan dhulkiisa inuu dhisto ole ka dhisa maydo war durku hadda adigna dhulku dhulkaaga idinku jiraa maya kuma jiro laakiin hoogaa waddaduu ku dhowi waddada maadaa ka waxa weeyaan mas-uula hadda kumana dhawood fiiri waa dulmi waddada waa xaaraan in la dhisto waa sax laakiin booskiisii dad loo diidan yahay waa la arka taas hadee waa dulmi weyn waay taas waa dulmi weyn iyo gardar rawa الbukhaariي can abi hurayraةa radي الlahu canhu qaal samictu rasuul اlahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay salى الlahu عalيه waslm yaquulu xaalu leeyahay lan yudkila gelimaa axaddan qof camaluhu camalkiisu aljannata janno gelimaa qofna camalka uu asagu sameeyey janno gelima ma gelinayo qaaluu waxay idhahdeen walaa anta adigana mausan ku gelayn yaa rasuul allah qaala wuxuu uhi walaa ana anigana camalkaygu janno i gelin maa ilaa an yataqamadani allaahu allah inuu igu daboolo un ma ahane bifadlihi isaga fadligiisa wa raxmatii naxariistiisa xadiidkan wuxuu leeyahay qofku camalkiisa janno ku geli maa maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa camalka qofku sameeyaa janno ma gooyo waa ka yarya jannadu waa ka qaalisanta camalka laakiin camalku waa sababka jannada lagu galo ah, waa sababka jannada lagu galo sidaas daraaddeeda xadiiska waxaa ku soo aroor riwaayadiisa gobol ka mid a ah. lan yadkula oo ficilku laasim yahay lan yadkula axadun bicamalihi aljanna lafdigaasaana waaga u berinaya xadiiska macnihiisa oo badaasa baaulciwad la yidhaahdaa lan yadkula axadun bicamalihi aljanna badaasa baaulciwad ah oo macnaheedu waxay tahay qofka camalkiisu janno ma gooyo waa ka yari oo ciwad kama noqon karo jannadaa weyn laakiin camalku qofka wuxuu u noqdaa sababku jannada ku gelina taasna qur'aanka iyo sunnada labaduba saasay isku waafaqan in camalku uu yahay sababka jannada lagu falo ahlu jannaha markay jannada gelayaan ilaah wuxuu yidhi waxaa la leeyahay udkhulu ljannata bimaa kuntum tacmaluun jannada waxaad ku gashaan bimaa kuntum bisababi maa kii sababkiis kuntum aad ahaydeen tacmaluunahu kuwa sameeya ha camalka aad samayn jirteen aad sabab inin ku gala alaleeyahay qur-aanku saasuu leeyay xadiiska nabigana bukhaari iyo muslim iyo qayrkood waxaa ku sugan sida xadiiska bukhaari muslim min xadiidi abi ayuub ninaa nabiga u yimid sala allahu calay wasalam markaasuu yidhi yaa rasuul akhbirnii bicamalin yudkhilunii ljanna rasuulka allow ii sheeg camal jannada igeliye bicamalin bacdaas waa sababiya iyado ah, bimaa kuntu ti qur-aanka ku jirtoo kale wa camal jannada sabab iigu noqda ii sheeg nabig wuxuu yidhi tacbud اllaha laa tushriku bihi shayئa watuqiimu salaa watu'tiya zakaa wakadalika sidoo kale mucaad markuu weydiiyey yaa rasuul اllahi akbirnii bicamali yudkhilunii اljanna wayubaacidunii can الnaar qaala laqad sa'alta bicadiim wainahu la yasiiru calىa man yasarhu اllah ah, wax weynaad weydiiday oo ah camal janno sabab u noqda laakiin qofka ilaahay u sahlo waa sahlay markaas u sheegay waa tawxiid wixii janno lagu galo ilaahay keligiis caabud shirki ka carab salaada oog sakada bixi soom arkaanta islaamka u sheeg arkaanta islaamka ugu weyn wax qofka jannada sabab ugu noqdo marka waxay yidhahdeen culummadu xadiidkan oo ah akbirnii bicamalin baadu waa sababiya qur-aanka udkhulu ljannata bimaa kuntum baadu waa sababiya marka camalku waa sababka jannada lagu galo bacda xadiiska ku jirtana waa baa-ulciwar waxa weya camalku janno ma dhamma laakiin markaad sababtii la timaado aa ilaahay fadligiisa iyo dheeraadkiisa kugu siina jannada sababtii markaad la timaado aa ilaahay kugu tafadulaa markaasuu dheeraad camalkaaga ka weyn uu ku siina waa saas marka xadiis macnihiisu waa saas xadiiska macnihiisu fasadiduu toosnaadaa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam macnaha wax saxa la imaada camal saxa camalkaad la imaanaydaan camal saxa ha noqdo oo laba shardi laga helay ikhlaas ilaahay dartiis wax loo samaynaa dariiqii nabigana waafaqsan oo aan bidco ahayn salawaatu wasalaamu calayh dariiqii nabiga camal waafaqsan la imaada fasadiduu toosnaada waqaaribuu dhowdhoweey dhexdhexaysta weeye waqaaribuu ey tawasaduu fi lcibaada cibaadada waxa weyn haddaad istiraahdo wax weyn samayn karin haddaad tiraa samee waa ka daale laakiin xaad samaydaan tawasadu dhexdhexaysta ha oo maanta fursadaad haysataa intaad nooshahay waa intaad wax samayn karto wax aad awooddo ha ka tegin oo wanaag wax aadan awoodinna ha isku dayin iska daa dhexdhexaysta waqaaribuu dhexdhexaysta walaa yatamanayanna walaa yatamanayanna yuusan jeclaysanin axadukum qofkiin almowta geeri ilaahu idil yuusan dhihin qofna yuusan mowt ilaahay ka bari war xayaatadu waa fursad dahabiya intaad nooshaad fursad haysataa sababtoo ah intaad noosha inay fursad tahay fiiri nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam imaa muxsina in kaana in kaana axadukum muxsina qofka idin ka mida hadduu yahay qof camalka wanaajinaa falacalahu waa wuxuu mudan yahay an yasdaada inuu siyaadsado khayran khayr qofka noloshaa fursad u ah sababtoo ah hadduu yahay qof wanaag samaynaa intuu nool yahay ajaru siyaadsana ajaru salaadu tukana waa tawxiidsana waa sadaqu la baxa waa sooma waa xajina waa jihaada birulwaalidayn wanaagu dad u sheegaas wax weya adkaaru akhrisana wanaaguu samaysana daqiiqad kastood nooshay kayraa kuu kordhaa nolosha danaa kugu jirta qofkii fiican marka nolosha dana ugu jirta waay waimaa musiican wain kaana axadukum qof idin ka mida ah hadduu yahay musiican mid xumaan samaynaa falacalahu wuxuu mudan yahay hadduu sii noolaado an yastactiba inuu rille dalbo raalligelin inuu ilaahay ka dalbo ah, rilla inuu dalbo ah, inuu rilla dalbo oo macnaha inuu ilaah ka raalli ahaado uu ilaahay ka dalbado macnaheeda waa inuu toobad keeno qofku haddii uu maaragtay xumaan ku jiro haddii xumaantii uu ku dhinto hadda waa naaha aad laakiin fiiri hadduu noolaado waxaa dhici karta inuu ilaahay weynaa ka dalbado inuu raalli ka noqdo oo macnaheeda xaa loola jeeda inuu toobad keeno marka hadduu dhimo lahaa fursaddaas ma heleen laakiin qofku intuu nool yahay hadduu dembiilo yahay fursadu haystaa weli oo waa toobad keeni karaa dhammaan dunuubtii loo qorayo in laga tiraa nacab marka fursaday u noloshu qofka hadduu isagoo xumaan ku jira uu dhinto fursaddii waa seegta waimaa musiican waa in kaana huwa qofku musiican mid xumaan samaynaya hadduu yahay falacalahu wuxuu mudan yahay an yastactiba inuu ilaahay riladiisa dalbado macnaha inuu toobad keenaa dhici karto wey oo u yidha iga raalli noqo waa waa kuu toobad keenaya rawa bukhaari can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal cabdullaahi بن cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ashifaau caafimaadku fii alaatin saddex shayu ku jira ilaahay saddex shayuu dawada geliyey oo uu caafimaadka geliyey sharbati casalin malabka cabidiisa malabka la cabo ilaahaa dawo geliyey de taas qur-aankana alla ku sheegay fiihi shifaaun linnaas u ilaah waxaa ku sugan caafimaada dadka ugu sugan malabka malabka haddii la ilaaliyo oo malab saxa uu yahay de wax la qasay ayagu marna qayr ma yeeshaan wax la qasay marna qayr ma yeeshaan laakiin wixii nadiif ah oo la ilaaliyo naga hadde wax walba meel noo nabad qabtaaba iska yar soomaha dawadu waa qasanta caanu waa qasanyi saliid macsaro waa qasanta malabkii waa qasanyi wax walba haddee annaga xaadsi weyda qofka noogu sarreeya waxa dhacda inuu khaaiyo kan cadayga gadayaana qori qalaanunu calaan kuu soo gelin ah, aduu inta udhaxayda fahm marka ah, marka ummad un xaalkooda ilaahay og yahan ilaahay ilaahay hana islaaxiyo ah, ilaahay hana islaaxiyo xaalad ad qataraan ku jirna oo aan la suuray karin ood la yaabayo haddii kii cadayga gadahay fiiri aadan aamin ka ahayn oodan kan caanaha gada ka aamin ahayn oo kan saliid macsarada gada aadan aamin ka ahayn oo kan malabka aadan aamin ka ahayn oo caleantii ay gaartay caleantii caleemtii in cad inta carar ama asal la soo tumo caleem lagu qaso ummad subxaan allah fawdadu shar badan hmm. ilaa ummadda inta ilaahay ka baqda iyo inta dawlad ka baqda waxaa badan inta dawlad ka baqdaa inta ilaahay ka baqda waa in yah ile ma garan waxaas haddii dabagal uu jiri lahaa dadkaas waa yaraalahayn soo maha shartaas waa yaraale inaa lilaahi marka malab saxa culammadu waxayna yidhaahdeen malabka horta asaga waa inuu saxi waxyaalo waxaana jiraane dawadiisa baabi'iya oo dadka khubarada oo oqoonta dheeraadka u leh malabka waxay yidhahdeen dis biyaha ku dhacda dawadiisa baaba ka dhigi karta dis biyo inay ku yidhaahdaan dab la saarayna intaasa dawada u dhammayn karta dii dab kaliya la saaro dii dab kaliya la saaro intaasa u dhammaystiri karta oo u kulaylkaas dabka arko ama qiiqu ku baxo oo dabaa markay shinida soo goynaya waa la qiiq ku shida intaasana u dhammaystiray oo dawadii baaba ka dhigay biyihii taabtaa waa dawadii baabahay ka dhigay oo qaara biyo iyo wax si ugu habeeyo wakadaalika waxaas o dhan waxaa ka shar badana laidhi caag haddii lagu shubo musiibadiis waxaa laidhi caag malab galayu oo maxaa la rabaa waxaa la rabaa in laba shay bis mid lagu shubo ama weel geed ah ama weel dala ah ama weel qalina ah. dheh oo isku midig maxaa la diidaa waxaa la diidayaa weel wax ka soo go-aan weel haddii uu kululaado asaga wax ka go'i doonaa caagga hadda biyo qoraxda aad la dhigto oo uu kululaado waa diismaa soo maaha waxaa dhacda biyahaas wax asaga ka mida ah, waxa dhan waa wax shiilma caab wax ka midaha biyahaas dhex gala soo ma jeedin hada fuqahada waa kuwa yidhahdaa weelkaasoo kale biyaha ku jira qoraxda la dhigay laguma weysaysto waa kuwa yidhahda fuqahadu maxaa yeelay wax asaga ka soo go-aa ah, galay jirkuna meelo dalool uu leeyahay markaad ku weysaysato meelii daloolay caagii wixii ka soo go-aa ah, gala jirka oo dhibaato kuu geynay ka waran marka haddii malab ahaan aad u cabto wixii caagii haddaad cabto marka marka dhalada iyada waxba kama soo go-aan dhiilaha amase weelaha geedkana waxba kama soo go-aan weelalka qalinkaana waxba kama soo go-aan macdanka isaga waaba ka daraya caaga saas dheg macdanka weelasha macdanka waxba ka soo go waa qatar iyagu oo waxardaa saas tidhahdo wax madooba ka waa riiqma marka weel aan waxba ka soo go-ayno asaga inta wax ka go-aan malabka dhex gelay waa in malabka lagu shubaayo sida qalinka oo kale iyo dhalada oo kale iyo weelaha geedaha iyo oo weelashii laga tegoo dhan halkaasaa la rabay marka calaa kulli xaal malabku waa dawo waa la hubaa hadda qur-aankiyaa sheegay nabiguna waa noo sheegay sala allahu alay wasalam laakiin ilaalinuu rabaa oo malab saxa iyo isagoo weel saxa lagu shuba in la helo malabkuna geedaha oo dhan ay daaqdaa shinnidu dawadu marka geedahaasoo dhanay ka imaanayda sidaas darteeda malabka hal geed oo ubax badan haddii meel inta lagu beero shinnidii lagu beero halka geed ay ka samaydo iyo shunnidan duurka aaday isku dawo maha isku shaqana maha wax isku shaqaa maha midaan duurka aaddaa dawo badan malabku marka waa dawo wax shakiya male khaasatan subaxdii oo kale qofka uu soo kaca uu kabado waa dawo qofaca oo kale qofka qofacaya daan qof cas cudurka lahayn waxyaalaha hargebka ka dhasho ka hara uu yahay haddii inta bakeeri barkiis malab saxa lagu shugo oon beenbeen ahayn oo shaah rinjiga lagu buuxiyo laysku qaso qofka la siiyo bakeerigaas saddex goor haddii la siiyo ah, dambe dhihma oo ma qofacaayo calaa kulli xaal dhakhtarkii maahiye adugu dhakhtarka malabkaad u tegi anugu waxaan kuu sheega malab waa dawo bis waa dawo laakiin shay kastoo waa dawalligu yidhi dhakhtaran u baahan dhakhtar yaqaana oo sida layskugu daweeyey yaqaanan u baahan ah, wax yaraan aan ka maqalnay culammada waxaan sheegayna eh, waxa weeyaan qof khabiir ah oo yaqaan sida layskugu daweeyaad u baahan kaasna anugu maa iyo wa sharbati mixjani aalatu toobista sarsariddeed waa dawo ayadana toobin ah, aalad mixjamka waa aaladda wax lagu toobo aaladaas oo waxa weeyaan layskuta meesha la sarsaro shardadu waa sarsaridda meesha marka intaan la toorin as saas loo sarsaraa marka hore waa lagu qabtaa markii dhiigu soo galaa la sarsara haddana mar kalaa lagu qabtaa si dhiigga looga soo baxsho meesha dawadiisu caadi maahan toobinka weliba madax madaxa nabiga iska toobay sal la madaxa iyo meelahan labada galab udhaxayda dhabarkaa iyo calaa kulli xaal ayadana waxaad u baahan tahay qof khabiirkiisii qof khabiir ku ah aad u baahantay inaad ka weydiiyo oo tidhaahda see laysku tooba halkaa layska tooba waa la hubaa inuu daweyo iyo wa shardati mixjamin aalatu toobista sarsariddeeda iyo wa kayati naarin dabka laysku gubo dabka laysku gubana dawo allaa gelshay dawaa ka buuxda ayadana qof khabiir ku ah sida laysku gubo iyo meesha dabka lagu dhajiyaad u baahan ee aduu isma gubi kartaa solcin aduu nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wanhaa ummati ummadayda waa ka reeba canilkayi gubidda ummadda laakiin waa u diidaya war haisgubinina laakiin ummad yar laakiin dawa waa ku jirtaa nahyigaasu ma aha nahyu taxriim waa nahyu tanziih waa laga fiican yahay waxaa u daliila inuu nahyu tanziih yahay nabigaaba dadka gubay saxaabadiisa gobol ka mid a nabiga gubay sala allahu calay wasalam axaadiis badanaa soo aroortay waxaa ka mid a xadiiska ibnu maaja uu wariyey wuxuu leeyahay ubay ibnu kacab ayaa xanuunsaday fa arsala fiiriya nabigu isagu dadkii kuma dhejin dhakhtar u yeehay oo dadka gubidiisa dhakhtar ku ah wax walba qof yaqaan waa in looga dambeeya nabiga salى اlahu alيه wasalam faarsala ilayh fa arsala ilayhi nabiyu salى اlahu alيه wasalam dabiiba nabigu dhakhtar u diray fakawaahu calaa agxalihi xidid oo gacanta ku jira uu ka gubay nabigaana u diray sal اlahu alay wasalam waana xadiis qawi ah ahlucilmiga bacdi ka midu waa saxiixiya sida sheekh naasir oo kale wakadalika ibnu maaja waxaa ku sugan kawa nabiyu salى اlahu alيه wasalam sacad ibn mucaad saxaabigii jaliilkaha sacad ibn mucaad nabigaa gubay salى اlahu alيه wasalam maratayni laba mar uu ka gubay fii agxalihi xididka gacanta ku jeeda waana xadiis saxiixa isaguna sidaas darteeda xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi wayu'kadu min aljamci bayna karaahatihi salى اllahu calيه wasalam alkaya wa bayna isticmaalihi lahu waxaa laga qaadanaa marka la isku daro nabigu inuu kahday oo uu yidhi ummaddayda waa u diidaan iyo markuu asagu isticmaalay oo asagii gubay waxaa laga qaadanaa laa yutraku muطlaqan dabka laga wada tegi maa walaa yustacmalu muطlaqan mar walbana la yska isticmaali maa bal yustacmalu cinda tacayunihi dariiqan ila shifaa haddii cudurkan dawo kale loo waayo markaasaa dabka lagu dhajina haddaad dawo kale u helaydo dab la aadima saasaa xadiiska nabiga loo qaadana sala اlahu alay slm maadaama uu yidhi dawaa ku jirtaa una yidhi ummadda waa ka reebaa wuxuu yidhi laga wada tegi maa mana la wada qaadanaa ee marka si kale qofkan loo waayo oo dawo kale loo waayo markaasaa qofka yaqaan loo yeedhaa dabka lagu dhajina ayadoo qofka la gubaya uu aaminsan yahay anna shifaa'a biidni illaah caafimaadku in idan alla yahay ee dabka uusan ahayn marka taasna masaladaas waa sida can abi hurayrata radi allahu canhu anahu abu hurayra samica rasuul allah rasuulka alluu maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu waxaanu leeyahay fi lxabati sawdaa xabadda madow mirta madow shifaaun caafimaadaa ku sugan min kulli daa'in cudur kasta looga caafimaado ila saam geerida maahane mawdka maahane inta kaloo dhan dawi u yahay xabad sawdadu hadda dawi u yahay haddii lagu yidhi dhaktarkii kugu dawi lahay u baahan iska hanba maaha qaab loo isticmaalay leeda waxaad u baahan tahay khabiirkii ku taqasusay inta u tagto inaad tidhahdo mar waxa weya iyadoo shiidana la isticmaala mar mir mir a ah loo isticmaala mar inta la tumaa meeshii la saara hadda si loo isticmaalay leeda waa dawo waa la hubaa laakiin dawada haddii qalad loo isticmaalo soo laguma dhibtoodo waa lagu dhibtoodaa marka waxaad u baahan tahay qof oqoon u leh inaad kala xidhiirto aniguna maahi kii oqoonta u lahaa fi lxabati sawdaa xabada mirta madow waa xabad mirta madow waxaa ku sugan u nabigu sal اlahu shifaa caafimaad min kulli daa'in cudur kasta looga raysto ilaa saama mawdka maaha mawdka waa cudur laakiin mawdkaa kaa celinayo ah, maxayn allaan ugu talagelin in laga laga badbaado allaan ugu talagelin wax u caafinana waa alle qaala ibnu shihaab waa taabici oo xadiid ka wariyey wuxuu yidhi wasaamu almowt soomka lagu sheegaa waa mowdka walxabatu sawdaa ashuniisu waa mirta magaceeda ashuniis mar walba waxaa wax lagu fasiraa labada magac midka caansan waktigaas uu asagu saas leeyahay ashuniis magacaasa caan ahaa oo dadku yiqiineen xabatu sawdaa aad looma oqoon hadda waa bilcagsi hadda waa isbedel xabatu sawdaa marka la yhahdo dadku waa yaqaaneen dadka badankoodu ma yaqaanin marka hadda shuuniis markii la fasirayo waxa la idhaha hiya alxabatu sawdaa laakiin markaas dadku waxay yiqiineen shuuniis markaasu ugu fasira marka ma ahan tafsiir اlgariib biaqraba minhu maaha waxay tahay waqtigaas aa la yiqiini kara sidaasaa in la yidhahdaa ka saxsan rawa الbukhaariي can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam laa cadwaa cudur isqabadsiin ma jirto walaa diyarata baasaysi shimbir la baasaystaana jaa-isu mid bannaan ma ahan walaa haamata walaa tashaa'uma bilhaama in guumays la baasaystaana ayaduna jaa-isatu mid bannaan ma ahan walaa safara walaa tashaa'uma in la baasaysto safara ey bishahri bishahri safar bisha safar in la baasaystaana jaa-isu mid bannaan ma ahan wa fira ka carag min almajduumi qofka juudaamka qabaa kamaa tafiru sidaad uga cararto min alasadi libaaxa qaabka aad uga cararto qaabkaas uga carag xadiidkaa nabigu wuxuu ihi sala allahu alay w slam laa cadwa cudur isqabadsiin ma jirto cudur la isma qabadsiiyo gadaalna maxaan aragnay qof juudaan qaba haddaad aragto sida libaax looga cararo uga carar taana meesha laga fahmaa juudaankii in laga cararayo soo maa in laga cararayo maxaa laysku waafajinaya xaafid ibn wuxuu isku jamciyey si aad cajiibada culammadu isku khilaafsanyen qaabka loo jamcina laakiin hadalka xaafidka ugu cad wuxuu yidhi xaafidku nabigu sal اlahu calيه waslm markuu anfirayu leey cudur laysma qarad siiyo macnaheeda waxay cudurku dabeecaddiisa kuma gudbo ah, dabeicad uu isagu leeyahay kuma gudbo ee marka qofkaanoo qaba inta la kulanto uu kugu dhacayo allah soo gudbinayo ah, allah ugu talagala inuu kuu soo gudbo laakiin bidabiicati kuma gudbo gaaladii horena waxay aaminsanaayeen cudurku dabiicaddiisu ku gudbaa saasay aaminsanaayeen tii nabigu baabi'inayay marka uu leeyahay juudaanka qofka qaba ka carag nabiguna xataa nin juudaan qaba wax la wax la cun inta la fadhiista isaga waa la cunay fiiri muxuu markuu la cunaa markuu leeyahay cudur laysma qabadsiiyo markaas wuxuu baabi'inaa caqiidadii gaalada oo ah cudurku iska gudba iyadoon alla gudbin taasuu baabi'inaya marka uu leeyahay ka carag qofka juudaanka qabana wuxuu caddaynaa qof cudur qaba inaad u tagto waa sabab ilaahay uu ka dhigoo ku dareeriyey inuu musababkii ka dhasho oo cudurkii ka dhalan karo cudurku inuu ka dhala karo waa sabab ilaah ka dhigay mid cudurku ka dhasho sidaas daraaddeed fiiri cudurku inuusan iska gudbin oo ilaah awooddiisa uu ku gudbo waxaad aragteen qof jiran qof kasta u taga ma jirada maya waxaa dhacda qofkan boqol qofa u imaanen laba qofaa jirana ama saddex taas macnaheedu waa maxee mararka gobol cudurkan qofka ku jira ilaahay baa saamaynta ka siibaya markaasaad u imaaneen mana kuu soo gudbayo marmarna saamayntii alla ugu talagalo ku baaqi yeela markaasuu kusoo gudbay marka cudurka waa gudbaa laakiin bidabiicatii kuma gudbo biidn illaah uu ku gudbaa biidn illaahi uu ku gudbaa cudur saas wey macnuhu oo markuu nabigu yidhi cudur ma gudbo ninaaba ku qabsadayba reer baadiya oo rasuulka allah geel caafimaad qaba annagoo wadanaan geel cadho qaba la kulmayna markaas cadhadu ku dhace hadduusan gudbin kan cadhada maxay ugu dhac nabigu wuxuu ku yidhi salى اllahu calayه wasalam faman acda alwal geela hore yaa cadhada ku riday isago geel lama kulmin geelion geel ku kulmin weligiis ka jooga cadam kaaga dhacdahaa yaa ku riday allaha ku riday allihii midka hore ku bilaaba kana u soo gudbiyey ah. marka qofka asagoon qofna la kulmin fiiri asagoon qofna la kulmin a xanuunku iskaga dhici karaa sidaasoo kale qofuu la kulmaa jirada qaba alla markuu u talagalo ka soo gudbiyo ku rida marka xanuunku bidabiicati kuma socdeen biidn waa ku gudbi karaa sidaas darteeda marka inaad ka iska ilaasho waanagi soo marnay magaalo daacuun ka dhacay dad maqasho aadi dadkii jooganayay ka carari waanagi soo marnay waanagi soo marnay laa cadwaa cudur isqabadsiinu ma jirto oo bidabiicati cudurka uma gudbee idanka allaa laysku qabadsiiyaa walaa diyarata shimbira baasaysina jaa mid bannaan ma ahan gaaladii hore waxay ahaayeen qofku markuu safar yahay gallayn gallayrka markuu arko gallayrka ama baaska markuu arko waa cayrina hadduu geed saaran yahay dhinacu u duuluu fiirina hadduu dhanka midigta u duulo wuxuu leeya guul uu leeyay markaas hore u socona dhantiisi waa aada waana guulaysaa u leeyay hadduu bidixda aado waa soo laadaa wuxuu leeya guuldarawa gaaladii hora saas nabigu arrintaas xaaraan wey ma bannaana qof dhan oo muslim oo socday shimbir xagga u haaddaama xagga u haaday inaad tidhaahdo guul ama guuldaro waa caqiida xum shimbirtaanu wax ma oga adugu hafasahaad hafasahaadin adugu arrintaasna waxaad moodaa saamaynteedu inay xooga reeb nagu leedo oo shimbiraha guul in la yidhaahdo saas soomaalida weli waxbaa uga jira sooma waa arrin aad u ayaan daran waana gaaladii hore dhaqankoodii shaydaanku waxa weeyaan dhaqamada hore xunqun waa soo dhaxalsiiyaa dadka waa arrin aad u khatara marka shimbir guul ma haydo guul darana ma haydo walaa haamata walaa tashaauma bilhaam haamadu waa guumayska guumays in la baasaystaan wax jira ma laba macnaa lagu fasiraa haamada waxay dhihi jireen gaaladii hore haddii qof la dilo oo aan loo aarin oo qofkii aan loo aarin waxaa madaxiisa ka soo baxayda haamatu guumaysaa ka soo baxee markaasay wareegaydaa qabrigiisa hareerihiisa markaasay leedahay usqunii min dami qaatilii war isoo waraabiya oon baan ugu dhintay qabriga qofkii idilay dhiiggiisa waxaan ahayna biyo ii noqon maayaan sida dadka la iskugu kicinaa fiiri gaaladaa saas dhii jirta waxay leeyihin qof haddii la dilo haddaan loo caarin guumaysaa ka soo baxee qofkii madaxiisa qabrigay ku wareegeen markaasay leedahay war i waraabiyo oo wax kale cabitaan ii noqon maayaane qofkii i dilay dhiiggiisa ha laysoo cabsiy markaas hoyaad iyo harsi bay ka tegaayen waxay leeyiin maydka yagii waxa weeyaan oon u dhimanayo waa in lasoo dila qofka maydkiiyay ku qabojaay subxaan allah shaydaan shar badana marka waxay yidhahdeen markii qofkii la dilo qofka dilay ay iska tegay godka geli waxay kaloo yidhahdeen gumayska habeenkiiu soo haadaa qof ka mid ah gurigiisa ayuu ku soo degaa markuu ku soo dego waxay leeyiin ama anaa dhimaa guriga leh ama qof qaraabada guriga ka mid aha dhimana saasay dhihi jireen dii gumays guriga ku soo istaago waa arrin khatar ah waa arrin khatar ama qofka guriga lahaa dhimana ay leeyihin ama qofka qaraaba la'aha dhimana waa arrin khatar marka haddii haddee wadaadku ka hadlayba oo dadka waa dadka caamada dadaan u naxayn oo kuwii ku dilay gumaysan arka all all war meyto waayo wax qal gumaysan arka bismi lah bismi lah bismi lah bal wax qal bal neef qal haye shiik bal laba wadaad saddex wadaad soo wado saas waa dariiq oo layska yaqaana hedal marka macallin iska daacada oo isagu aan makrigaas dadka xoolahooda og in aakhira laysweydiinayo islaam u timidaa ly markaasay tihi shiiq galayr galayr a gurigii ku degay galayr galayr se gumays labada mid a gurigii ku degay kaasuu yihi shimbir waaya dhagax iskaga tu aba haba maahan hadda wixii moogta waxaad barataa waa baaska aleg dadka wixii la baray kama lexleexdaan sidaba ta ka carabta istir kale wax ma oga mid kale u tagta oon alla ka baqayno qaraabataa markaasu shiiq galayr galayra gurigi kusoo degay markaasu bismi llah bismi llah bismi llah bal wa balneef kal nafcal ase hayeshee wadaad bal culummo soo wado ii imo neefkian qalaah mayta mayta reerka ku jirta mee mayta reerka ku jirta wax iska qaba marka kii kii awal hore ay u tagto hore usoo wataan uu yidhi macalin nakeen islaantaana wax nooga bisiliya maanta waa noo dilan yahay neefkii la keenay ila warkana waa helay oo inta midnaa u sheegtay oo tidhi he macalinkaas wuxuu yidhi waa shimbira dhagax ku tiro yuusan kaas ku haraagin neefka al warkiiyuu rabaa inuu meesha ka saaro kiyuu iska celina wuxuu soo wadaaba waa inuu yidhahdo nooga lexna isbaanaysane hilibka nooga lex caadada hanaga hor istaagin markaasuu m lagii u dhiibay markaasuu birta la gala macalinkii markaasuu i la girgiriddaada iyo gariir shimbira kusheegaagu iskuma ekubi saad laga u cunay iyo saadan u dilo okoon mana dila taqaanid waana iska cune dad saas cuni taqaana ma baratiisa loo dilo maal marka ever laa ilaaha ila allah marka waxaa girgiriddan maxaa ka dambeeya aakhire xisaabaa ka dambeeya soo ma daad waxaan dariiqan saxayn dadka uga qalabto walle waraa ka dambeeya walaa safara walaa tashaa'uma bishahri safarin bisha safar in la baasaystaana jaa-isu maaha gaaladaa baasaysan jiray bisha safar waa bisha haddaan soo dhaafnay oo middan aan hadda ku jirno ka horreeyey hadda bishaan waa bishii saddexaad oo sanada muslimka sanadka muslimkaa bishii saddexaadaan ku jirna marka bishii ka horreydaa safar la dhihi jiray marka gaaladu waa baasaysan jireen dadku waxaa jira bilo ay baasaystaan xoolaha aysan bixin aysan safrin bilo waxaa jira aysan guursan waa arrin khataran arrintaas nabigu xaaraan weyle ma bannaano in la baasaysto wafiraka carar min almajduumi qofka juudaamka qaba oo judaamku xanuun korka ku dhacayo wey qofkii googo-ayo marka xanuunkaas qofka qaba ka carar kamaa tafiru sidaad uga cararto min alasadi marka asbaabta qofkii marka inuu asbaabtii la yimaado oo uu dadaalo sharcigu ma diidana laakiin waa inuu aaminaa xanuunku dabeecad ahaan uma soo gudbo xadiiskaasna waa xadiiskay ka qaateen culummada ninka iyo xaaskiisa mid ka mida ah hadduu juudaamku dhaco wakadaalika baraskuna waa la mid kan kale khiyaaru u leeyay inuu ka tago oo uu ka fasaxdo hayale maadaama nabigu yidhi dhulwaasi libaxsiisa uga caraa haddee inuu la noolaado hadduusa isagu raalli ku noqon xaqu u leeyay waa ka fasaqanaa saasaana nikaaxu ku dhammaana dii labadii isqabeen mid ka mida uu ku dhaco hadduu isagu raalli noqdo yidhahdo anugu iskala joogaana way u bannaan tahay wa laakiin khiyaaru leeyay qofka haddii labada mid ka mid ah juudan uu ku dhaco kan kale khiyaaru leeyay xadiiskanna waa ka muuqata macnahaas wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed